أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إن إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أما بعد تولوا فقل آذنت Ee, walaalayaal waxaan ku guda jirnaa muctamarkii islaamiga ah amik ee magaalada london muctamarkii labaad ee ciwaankiisuna uu ahaa yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu waxaa dhowaan noo bilaaban doonta haddii alla idmo muxaadaradii ama darsigii saddexaad sidaan horay u cilaaminay ama u sheegnay waxaa inoo soo jeedin doono sheekh doctor cali maxamed saalex waxayna ciwaanka muxaadarada ay tahay kun naafican ahaw mid waxtar leh mid waxtar leh noqo insha allahu ma doonayo hadal badan inaan qaato sheikhaan kusoo jee kusoo dhaweynayaa inuu noo qaada dhig insha allah bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر موضوعا آه إن qofka muslimka uu noqdo mid isagu waxtar leh waxa uu ku salaysan yahay hadafka asaasiga ee innaga allah subxaana wa tacaala inoo uumay jiritaanka aanu jirno iyo allah subxaana wa tacaala ahaynta uu ina ahaysiiyey ujeedooyinkay xambaarsan tahay waxaa ka mid ah mas'alat annafc lilghayr qofka inuusan noqon qof isagu anaani ah laakiin uu noqdo mid isagu wax tar leh tara bulshada inteeda kale waxa u yahay waa marka keliya aanu la dagaalami karno daahiradan loo yaqaan alxasad oo ah cudur qalbiga ku dhaco waa markii la waayey mashruuca ah annafcu lilghayr qof kale in wax la taro oo waxyaabaha keenay door weynna run ahaantii ka gutay in burbur uu nagu yimaado haddaan nahay ka umma islaamiya guud ahaan markaan u hadlo ama hoos aan usoo daadego aan ku sargooyo uun keliya bulshadeenna soomaalida ah allah subxaanah wa tacaala fii hayri maa aaya nabiga sal alla alay wasalam fii hayri maa xadiid oo runtii ciiddaa ka badan aan la tirin karin baa waxaa lagaga hadlay fadliga uu leeyahay qofka wax dadka tara waxayna hore u yidhaahdeen waari may mayside warsan ha kaa haro waa la ogyahay noloshu inay gaaban tahay ay xadidan tahay laakiin hase ahaatee muddadan yaraad nooshahay ee adduunyadaada iyo cumrigaa uu ku salaysan yahay waxa lagaga baahan yaha ay tahay in dadka kale aad wax tartid dadku ilaahay subxaana wa tacala isku mid kama dhigin nin baa cilmi la siiyey mid baa awood la siiyey midbaa maskax gaara la siiyey mid baa si ilaahay subxaana wa tacaala ammaan uga ifiyey intan xambaarsan yahay waxaa loogaga baahan yahay bulshada inteeda kale inay markaa nafci ay dareento walidaalika culimmadu waxay yidhahdeen yaa fadli badan annafci almutacadii aw innafci alqaasir in aniga intaan tukado maantao dhan salaad aan celceliyo oo aan soomo keligii qur-aan aan akhristo afar labaatanka saacan cibaadada aanan ka bixin miyaa fadli badan mase labada kelmadood aan aqaan inay dadka ila wadaagaan qof muslim oo kurbadu ay hayso inaan kurbadiisa u hinqado oo aan gacan qabto nin dhibaataysan in dhibaatadiisa aan wax ka qabto miyaa fadli badan waxaanan shaki ku jirin in culimmadu ay tilmaameen sida laga fahmi karo nusuusta diinta ah in aan dadka wax taro inay ka fadli badan tahay inaan cibaadada aniga keliya isku koobo saa darteed uu nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli اlqamari calى saa'iri اlkawaakib qofka caalimka ah wuxuu yahay ninka iska cibaadaysto keligii meel un ku go-an sawmacaddiisa mowliciisa fadhiya masjidkiisa ee meesha wax ku caabudi lahaa jooga kan caalimka wuxuu dheeryahay kaa inta uu dayixu uu dheeryahay xidigaha kale waad garan kartaan xidigu ama dayxu isagoo xidig xidigaha ka mida ah haddana ifitaanka uu leeyahay iyo rawnaqa uu leeyahay iyo ishraaqa uu leeyahay iyo sida uu u ifinayo waa uu ka awood badan yahay kawaakibta inteeda kale xadiidka uu nabiga sala allahu aleyh wasalam uu tilmaamay oo xadiid alimaamu daawuud uu wariyey oo sheekh naaserna fii saxiix iljamci ku tilmaamay nabiga sal alla alay waslam xitaa mar kaluu dhigaya wuxuu leeyahy lian yahdiya bika allahu rajula waaxida khayru laka min xumari nicam in ilaahay subxaanah wa tacaala adiga sababtaada mid uu ku soo hadeeyo oo waddada uu ku arko midaan tukan jirin inuu salaad ku bilaabo midaan soomi jirin inuu soomo mid mafrashkiisaa fadhiiba masjidka uu yimaado in ilaahay subxaanah wa tacaala mid adiga sabab uu kaaga dhigo baa waxa ay ka khayr badan tahay xumura nicam oo ah maalkan ugu wanaagsanoo carab ay ku faani jirtay ama ay raadin jirtay idan nabiga sal alla alay wasalam macanida iyo macani lamida ayuu tilmaamay in marka bulshada inteeda kale wax la taraayo waxay ka mid tahay sifaatu اlanbiyaa oo nebiyu llaahi yuusuf calayhi salaam allah subxaana wa tacaala muxuu baray wuxuu baray siduu dhaqaalaha iyo howlaha ay bulshada u baahanta u meelmarin lahaa waa tanuu beligii intuu la hadlo ijcalnii calaa khazaa'ini اlardi inii xafiidun caliim waxaan hagaajin karaa haddaan anigu yuusuf ahay in khazaa'intan iyo treasurkan maaligaa ah ay dowladdu ay leedahay inaan kala hago oo maamulo ayaan awood u leeyahay intaa ii daaya waadan waa nooc nafciga ka mida oo markaa nabiyullahi yuusuf markaa uu sheegay walaalika nabiga sala allahu alayh wasalam qofkii ila milicsada hori horaan markiiba ay noocan ma bilowgii bilowgii dacwadu ay bilaabanaysay waxyiga markuu soo degay nebiga isagoo baqanaya oo noocan ma ordaya waatuu guriga soo galay khadiija hadalada ay ku dejisay nabiga sal lla alay slam ay ku tiri waxaa oo idinkan aad xusuustaan taariikhda iyo siiradu ay xustay lan yukhziyaka allahu abadan inaka tasilu alraxim wa tuksibu almacduum wa taxmilu alkal wa tuciinu cala nawaa'ib alxaq kelmaddaa bay ku tiri nebi maxamed oo dhib inuu kusoo gaaro ha filin leesh maxaa yeele waxaa leedahay qualities aad iyo aad u qurux badan waxaa ka mid a ah qaraabadaad xiriirisaa kan dhibaataysan baad wax tartaa kana culayskaysaad ka fujidaa kan dhibaatadu ay ku timid baad u gurmataa haddaba nin qualitieska uu leeyahay iyo sifaadka uu leeyahay iyo simaadka uu leeyahay taa ay tahay ilaah subxaana wa tacaala dhib iyo markaa uma keenayo idan waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu badbaado masaa'ibta lagaga badbaado ilaahay subxaana wa tacaala qofka iyo diinkiisa iyo maalkiisa iyo maxastiisa iyo inta ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa uu soo geliyey waxyaabaha lagu ilaaliya waxaa ugu horeeya masأlaة alإxsaan lilغayr wa masأlaة الnafc almutacadii lialآkhariin dad kale marka wax la taro walidalika abu bakr radi allahu canhu arضaa nafs almacna buu markaa tilmaamaya walidalika waxay leyihin cali bn xusein taarikhda waxay soo xiganaysaa inuu inta dusha ku rito wax alla wixii khubs ah ee dadku ay cuni lahaayeen buu habeenkii oo dhanba guryaha wareejin jiray guri walbaba intuu albaabka u garaaco buu meesha u dhigi jiray markuu dhintay kadib ayaa culimmadu waxay leeyihiin dadku waxay ku geeridiisa markiiba waa lagu baraarugay leesh wax kale maaha maxaa nafci buu qaban jiray idan waxaan markaa mawduucan iyo araartiisaan guud waxaan rabaa ogal leeyahay rabaa inaan gaaro haddaan nahay bulshadeennan gaar ahaan somali community waxay nagu jira dad iyagu markaa mutacalimiina waxaa jira intaasoo ilaahay subxaanah wa tacala dhakhtarnimo u baray intaasoo injineeraha ku jira yaryar fara badan wax noo bartay baa jira rag iyo dumar isugu jira aniga ka muslim ahaan mas-uuliyadda iga saaran bulshadanu maxay tahy ma inaan nooca noo noo noqdaa qof isagu shahaadadiisa xambaarsanoo suuqiisa gala ma in waqtigayga aan ku dhammaystaa maqaahida iyo translationka ma waqtigii inaan ku dhammaystaa fagaaraha fadhi ku dararka uu ka jira miyaa mase bulshadu waxay iga fadhidaa shay nafciya idan nafcigan u baahanna inaan tilmaannow walidaalika rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay almu'minu ya'lafu wa yu'lafu walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfachum innaas mu'minku waa ninka dadka raadsada iyaguna ay soo raadsadaan wax khayra oo ku jira ma laha muuminka aan dad raadsan iyaguna aanay soo raasan haddaad aragti iyadoo lagaa ordayo adna dadka aad ka didsan tahay ogow khayr meesha ma jiro hadaba meeshaan u socda xadiidka wuxuu leeyahay wa khayru اnnaasi anfachum linnaas dadka waxaa ugu wanaagsan kan ugu waxtar badan kan dadka waxtara ee wuxuun u qabta kaasaa ugu wanaagsan buu leeyahay nabiga sala اllahu alayh wasalam fi hada alxaad walidalika nebiga sal lay waslam xadidka ibn cumar wuxuu kaloo tilmaamay uu yidhi axabu اnnaasi ila allahi anfacuhum ila اnnaas ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay midka dadka ugu waxtar badan midba midka uu ka waxtar badan yahay oo bulshadu ay ku nasato oo kurabteeda lagu faydo oo dhibaatooyinkooda lagu xalliyo kaabuu ilaahi subxana wa tacala suu nabiga sal alla alay waslam uu leeyahay fi hada alxadiid walaalika hadalka nabiga sal ly slm waxaa ka mid ahaa walian amshiya maca akhin lii fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjid in midkeen inaan socdo nin u baahan in dantiisa loo qabto mid baa laga yaabaa maanta inaad luqadda wax ku dhaantid tarjamuu kaaga baahan yahay foom buu buuxin laahi haduu buuxinaysaa mid baa noocan maa u baahan in lala gurmado ciyaalku ay ka dhibaataysan yihiin mid baa wax ka xanuunsan yihiin qur-aan in la tuso u baahan lagu aqriyo mid baa u baahan gacanta in la qabto isbitaal la geeyo midbaa u baahan albaabka in laga furo inaan taa sameeya waxay iga khayr badan tahay inaan masjid fadhiyo ictikaafo idan cibaadadan adiga aada gudanaysid oo qur-aan aqriska iyo salaada adiga kugu koobantah laakiin waxaan heli karaa cibaada anna aan wax ka faa'iidayo mid kalin wax ka faa'idayo kullamaa cibaadadu ay noqoto miduu baaxadeeda leh ee ballaaran isla markaana aniga adiga iyo hebel iyo heblaba ay ka faa'iidi karaan taasa ilahi subxana wa tacala ajirka dul saaraya waana meesha aan rabno inaan fahmno waana macnaha uu nabiga sal ly slm uu tilmaamayo xitaa axaadiida nabiga sal lay slam iyada oo tilmaamaysa wuxuu leeyahy nabiga xadiidkii jaabir laa yagrisu lmuslimu garsan faya'kulu minhu insaanu walaa daabbatun walaa tayrun ilaa kaana lahu sadaqa yowma alqiyaama qofka muuminka markuu wax beero oo qof bini aadama uu beertaa wax ka cuno ama nafley ay quudato ama shimbir haaday intuu ku dulhabsado wax ka cuno mirihii markaa gurto ajir baa u socdaa baa layidhi idan arag waxaa la camalka kan isagu nafcigiisa uu baahayo ee dadka kala gaaraya meel kale aanan ku ekayn waana meesha nusuusta ay tilmaamayso nebiga sal alla alay wasalam axaadiidiisa marka ay tilmaamayso idan huna waana sababta keentay inuu nebiga sal alla alay wasalam uu yidhaahdo macruuf walba ee la sameeyo sadaqa qof kastoo bini aadam inag naga mida saddex boqol iyo lixdan xubnood baa ilahi subxanah wa jirkiisa siiyey xubin walbaba markaad fartaa soo qaadatid saddex waxay ka koobantaa mifsal bay ka koobantah mifsalkii walbaba xubno kaluu kasii koobanya xubin walba ee rabbi uu ahay siiyey ee qof kastoo bini aadam uu leeyahay maalin walbaba ay qoraxdu ay soo baxdo waaga uu bariyay sadaqaa saaran dum suurtagalba saddex boqol lixdan ku dhufo mid walbaba iyo qeybaheeda kala duwan marka lagu dhufto inuu intaasoo pound ama intaasoo aad dollar bixisid way adagta laakiin nabiga sal lla alay slm isagaa jilciyo fudeey wuxuu leeyahay laba ruux oo ishaysata inaad dhexdhexaadisid aad u garnaqdid arrinkooda guddoomisid heshiisisid labadaa ruux waa sadaq mid hawshiisa qabsan la inaad u gurmatid oo aad u hinqatid oo wax waa sadaq mid alaabtiisa qaadan la daabadiisa inaad u saartid gaarigiisa inaad ugu rartid waa sadaqa wadada waxaad ku aragtid oo hamfula ah, oo dadka dhibi kara inaad ka qaadid meel kale aad geysid waa sadaqa idan arag akaankaagu saasuu ku buuxsamaya arag marka innaga cibaadadeenna ka muslimiin waxaanu kaga duwannahay diimaha kale waxaanu kaga duwannahay cibaadadu marka judaismka la joogo tembalka ma dhaafsiisna marka la joogo christianity church ma dhaafsisna innaga cibaadadeenna daqiiqad walba kusoo martaay waa broad sense ama concept weyn oo cibaadadu ay leedahay daqiiqad kastoo kusoo marta so long aadan ilaahay aadan caasin oo cibaado fadhigan qofka uu khayrku dhegaysanaya waa cibaado ninka collejka markuu tegay waa cibaado guriga marka uu raashinka usoo geday waa cibaado haweeneyda inta jikada ay ku jirto kitchinka ay ku jirto wax karinaysa waa cibaado yark yar yarkeer markaad meelaha ku haysood ciyaarsiinaysa waa cibaado idan shaygan aad samaynaysid ujeeddadaada mar hadday tahay ilaahay ugu dhowaa cibaada idan adigoo dhan baa waxaa ah maxay nafci soconaya waxaa la diiday un keliya meel lagaaga baahan yahay waajib uu kaa saaray inaadan ka gaabin waxaa kaloo lagu diiday haddana shay dhib ah muslimka dhibaya run ahaantiina wixii muslim dhiba ama bini aadam dhibana wax shareecada ka hor imanaya taabaa baa laguu diiday idan cibaado ballaaran baa leenahay waxaa marka arrinkaa muujinaya booqashadii dhex martay abu muusa al ashcari iyo aلصaxaabi اljaliil markii ay dhex martay mucaad bin jabal mucaad habeenkii o dhan buu hurdaa abu muusa alashcari habeenkii o dhan buu salaad u taagnaa uu tukanay leyl buu ku jiraa throughout the night ma seexan kadib subaxi markii la gaaray baa hadal buu ku jawaaba wuxuu yidhi mucaad ama ana faaxtasibu nawmatii kama axtasibu qowmatii aniga soo maa hurdad xalay aan hurdad arkaysid abu muusow way ii xisaabsanayd ajri baan ku raadinayay sida adiga salaadaad xaloo dhanba aad u taagnayd ajir ugu raadinaysa leesh maxaa yaele waxaan rabaa buri inaan seexdo berri xafiis baan leeyahay dad baan kala xogminay anoo noocanna si u lulmoone hurdo ay haysasaan meesha usoo fadhiisan waxaan rabaa berri hawsha i sugaysa activitigayga inaan si nashiido anoo firfircoon aan guto idan hurdadan aan seexanayo haddii ay tahay means ama wasiilo aan ku gaarayo inaan ku tukan karo beri collejkay ku aadi karo shaqadii ku qabsan karo qur-aan ku aqrin karo dadka wax ugu tari karo hawsheyda aan ku fishan karo waa cibaadada idan maaha aha diinkeenna waa diin aad i aad u ballaaranoo kuma dhihin afar labaatanka saac noloshaadu ha noqoto uun keliya masjidka afar labaatanka saac afka markaad bishimaha kala dhaqaajisid qur-aan un aqri afar labaatanka saac marka aad socotay wardi diintu ma dhihin walidaalika markii xamdaal uu nabiga sala allahu calay wasalam u yimi yiri ya rasuul allah markaan kula joognana waxaabaad moodaa inay aakhira noo muuqata markaan kaa tagnana danahen adduunyaan raacnaa wixii baabaan halmaannaa markaasu ya xandala arrinkusaad moodaysid maaha low kuntum taduumuuna calaa maa antum calayh xiinamaa takuunuuna cindii lasaafaxatkum almalaa'ikatu calaa furashikum walakin ya xandala saaca wa saaca wa saaca wuxuu nabiga sal lla ly slam xandala mowduucaad ka hadasha waa mowduuc high class oo ah levelka malaa'igta idinka ma ydaan gaarin qofkii inuu afar iyo labaatanka sac tasbiix iyo tadkiir iyo tahliil iyo taxmiid keliya uu dul taagnaado waa arrin malaa'igta lagu ogyahay taana haddaad samayn lahaydeen levelkii malaa'igtaad gaari lahaydeen mar haddaad galalvaydid aad noqotid levelka angeliska aad gaartid malaa'iga aad gaartidna dee malaa'iga idin salaami lahayd oo malaa'ig gaari lahaydeen laakiin xandala arrinku saa maaha saacadna cibaado saacadna tuko saacadna soom saacadna reerkaaga saacadna businesskaaga raaco nabiga sal sl halkaasu marka ku tawjiihiyey idan waa diin marka meeshiisa leh oo quruxdiisa markaale nabiga sal sl uu tilmaamayo hunaa marka fii kulli axwaal oo qofka uu marayo ama fii kulli shay uu marayo wuxuu ka mid yahay namaadijta aan u baxna marka meel kale inaan aadin annafcu lilhayr namuudij markaan soo qaado ama aan ula jeedo tusaalooyin addacwatu ila allahi jala wacala waa qayb leesh ummaddan loo yidhi arag innagoo dhan baa zanation baa khayriyadeena waxaa lagu xiray waxaa la yidhi wanaagna waad fartaan xumidana waad reebaysaan maxaa loo dhihi waay kuntum khayra ummatin tacbuduuna allah watusaluun watasumuun watasukuun maxaa loo dhihi waayo ummada ugu khayr badantihiin maxaa yale intaasa samaysaan laakiin khayriyadeenna annaga ka umma baa waxaa la geliyay masalat almr bmacruf wanahy can lmunkar leesh maxaa yale masalat alamri bilmacruf wanahy can lmunkar inaad dadka wanaagga faro xumidana aan reebo waa nooc nafcigan meesha ka soo baxaya aniga keliya iguma eka laakiin wuxuu u gudbaya dad kale u gudbaya waa nafci transitive hebel iyo hebel iyo heblaa ka faa'iidaya waxaa ka faa'iidaya ummadaa ka faa'iidaya communities baa ka faa'iidaya khalaa'iq baa ka faa'iidaya aniga keliya ma idan waa macnaha marka uu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam ama aayaddu ay leedahay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ayaddu markay leedahay u nebiga sal ly slam ama aayaddu sidaa loo fasiray wahada aldan idan hunaa marka arrinka kale walidaalika mar bin cuthaymin raxmat ullahi calayhi baa waxaa dhacday salaad baa laga baxay maqrib wuu sunnaystay jalsadii buu soo fadhiistay marka darsigu dadku u aqrin lahaa dad baa sugayay kadib buu wuxuu arkay intuu istaagay buu dib u weysaystay salaaddii maqrib tukaday isagoon sunnaysan buu haddana xalqadii soo fadhiistay arday ardada ka mid a ah wuxuu leeyahay sheekh salaadda waad soo celisay leeshkow aada soo celisade leesh maxaad u tukan weyday salaaddii sunnada ahayd marka wuxuu yidhi inaan salaada soo celiya waxa igu kalifay buu yidhi gacantaa wax iga dheganaa buu yidhi marka waxaan ka baqay buu yidhi in weysada aanay gaarin marka weysadii baan soo celiyey salaadii maqrib baan soo celiyey haddaba salaadda maqrib sunna ilahay labada ragca maxaa u soo celin weysaya sheekh wuxuu yidhi salaada sunnada aan tukan lahaa waa nafci aniga igu gaara laakiin inta waxaa jooga khalaa'iqdan dhan baa meesha ii fadhiyo darsi iga sugayaan idan inaan darsiga aqriyaa marka ka fadli badan maadaama nafciga ka xasilaya ama faa'iidada ka imanaysa darsiga ay tahay mid iyadoo dad kale u gudbaysa waa fiqi daqiiqa oo meeshiisa le culamadu marka ay ku fakari jireen waana meesha uu tilmaama alimaam annawowi xataa waxay is weydiiyeen culamada maanta qofka markuu muctakif uu yahay tobanka dambe way noo iman doontaa wafaqanii ilah wa iyaakum fi shahr ramadaan tobanka ugu dambeeya marka la galo ictikaafka marka la galo ictikaafku wuxuu ka dhigan yahay waa go'itaan oo qofku uu ka go-ayo howlihii adduunyo una go-ayo rabulcaalamiin jala wacalaa isagoo beytka ilaahay ku nag oo meesha ku xasilan ayaa loogu talagalay waxay isweydiiyaan marka haddii nin caalima ama qof bini aadama any laymaana qof uun haddii telefoon usoo dhaco telefoonka laga yaabo in uu kaga soo dhacay qof su-aalku weydiinayo masale diiniya ah, ama reerkii baad guriga kaga soo tagtoo raba in wax loo sheego telefoonka inaad ka jawaabtid haadihi laxda waxa uu ka khayr badan yahay cibaadada kale samaynaysa limaada maxaa le jawaabtan aada bixinaysid oo qof salaada ay noocan ma si ka tahay soonka uu ka khaldamay noocan ma haweeney wuxuu isaga daran yihiin iyo reerkii oo dhibaataysan oo telefoonka ku hagaysid waa nafci dadka kale u gudbay adiga keliya gaarkooma idan diinteena diin ka soo horjeeda waa selfishnesska anaaniyada aniga uun keliya waana waxa inagana burburiyey as a nation dhulka ina geeyey aan u fakari weyne midkii inaga naga mido ilaahi subxaanah wa tacaala afar kelmadood iyo afar kumi isugu aadiyana uu noqdo keliya nin isagu isaga un iska feker lakin ummadda kale aana ka fekerin idan diin iyadu ah u fakaraysa waa dadka kale waana meesha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu tilmaamay huna waxyaabaha diintu ay tilmaanta waxaa ka mid a fii masala xataa binaa almasaajid masaajidda la dhisayo anigu inaan gurigayga dhisto ama aniga keliya iska fakaro laakiin inaan ka fakaro masjid marka wadaadadu idin horboodeen oo leeyihin war dhista nusuusta diinigana ay leedahay qofkii dhisa beyt guri guryaha ilaahay ka mida qofkii dhisa ilaahay subxaana wa tacala beyt buu jannada uga dhisay leesh maxaa keenay in meesha la gaarsiiyey sababta waxay tahay hunaa camalka kan baa wuxuu noqon doonaa ila abadi alaabidiin throughout the coming centuries ilaa aakhira dunya camal soconayuu noqonaya camalkaas soconaya waa meesha uu nebiga leeyahay ina mima yalxaqu almu'mina min camali وxasanaati bacda mowtihi cilma callamahu wanashara wwalada صaalixا taraka وmusxafa waraha أو مسجدا بناه أو بيت لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد من بعد موتي حديث ابن ماجه baa wariyey sheekh naasir الdiin wuxuu ku tasxiix ku xasaneeyey ama taxsiin kaga dhigay في الترغيب والترهيب nabiga sal ly slm wuxuu yihi qofka markuu geeriyoodo bacda mawti waxaa soo gaaraaya camalka meel u dhigan ee akawnkiisa galay waa cilmigu dadka barow baahiye labo walad saalix uu ka tegey saddex musxaf uu dad dhexel siiyey afar guri masjid u dhisay shan nin dadka musaafiriinta meel ay ku hogsadaan ay ku nastaan u sameeyey webi uu dureysiiyey sadaqa oo maalkiisa uu ka bixiyey isagoo fayow ee saxiixa idan arag nebiga sal l sl wuxuu leey inna mima yalxaq kelmadan laxiqa yalxaq waxaa haleelaya marka laleeyahy camalkan wuu dhigmay sababta marka camalka sida gaarka salaad sallaaha mu soon zakaha arrintaa adigun bay ku xisaabsan tahay laakiin middan waa mid dadkao dhan ay kula wadaagaan oo meesha nabiga sal ly slm uu tilmaamo masalat anasiixa nabiga sal ly slm marku addiinu annasiixa diinkaoo dhan ba soo ururiya annasiixa marka la weydiiyo lilaahi walirasuulihi wali walikitaabihi liaimati اlmuslimiin wacaamatihi waxaa dhan waxaa loo soo geliyey maxaa yeele nafciga kan a'imati اlmuslimiin dadkii qaadada ahaa madaxda ahaa caamatu nnaasi baa kaa faa'iidaya waana sababta diintu markaa u sheegtay nafciga mutacadiga waxaa ka mid ah alislaaxu bayna اnnaas baraamijta iyadu ku salaysan sidii dadka nabad loogu soo dhexdabaali lahaa dad baa ishaysta labaa isdiidan reeraa ishaysta eh, mashaakil khilaafaad zawjiye ayaa jira nations baa isku dhegan communities baa isku dhegan reeraa ishaysta masaa-ishan in laga shaqeeyo dadka lacagaha iyo xoolaha isku haysta in uu ninkii wadaadka ah ama dadkii indhagaratada ah ama dadkii cuquusha ahaa ama dadku ahludiinka inay hormariyaan ayaa waxay ka khayr badantah wax kale iyadoo ay joogaan laba nin oo ishaysta oo khatar ku sugan oo mas'aladooda iga rabta inaan xalliyo inaan dhaho maa taraawiixaan tukanaya maaha maxaa yeelay masalat alislaax nafcuha mutacadi wey walidalika allah wuxuu laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqa aw macruuf aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaءa mardaati illah fasawfa nuutiihi ajran cadiima oo allah subxana wa tacala uu tilmaamayo nabiga sala allahu alيh wasalam wuxuu kaloo tilmaamay masalada ah alshafaaca wa nusratu اlmadluumiin in loo gergelyoodo ama loo ergoodo dadka iyagu dhibaataysan qofka dulmana dulanka uu soo gaaray in isagana loo hiiliyo waxay ka mid tahay waxyaabaha nafci lmutacadi idan nin baad dhibaataysan qof baad isku fiicantihiin aad og tahay ninkan wax loo qabtaa la rabaa reerkii baa ka xanuunsan ilmihii baa saan ka noqday biilkii aan isugu aadin war ha loo gurmado unxun ha loo sameeyo nebiga wuxuu yihi ishfacuu tu'jaruu war dadka u shafeeca qaada war dadka u gargalyooda u hinqada war u ergooda wax u sameeya ajri baad ka helaysaan buu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wayaqdi allahu calaa lisaani nabiyihi maa yashaa ilaah subxana wa tacala nabiga sal sl carabkiisana wuxuu doono marka ku xukminaya waana meesha culimmadu ay tilmaamaan ayna leeyihiin nabiga sal ly slam uu leeyahay ilaahay addoonka ayuu garabkiisa ku jiraa inuu wax taro inta uuba addoonka addoonka kale ee muslimka garabkiisa taagayn adiga marka maciyat llahi macak alcawniya in ilaahay kuu gargaaro aniga ii gargaaro hebel u gargaaro waxay ku xiran hadba gargaarka aan wala runtii la beeganayn qof kale muslimka ah walidalika waxay dhihi jireen saxaabatu rasuli lah sal waxaanu dhihi jireen dadka salaf hadi lumma ma rabtaa dhibka ku haysta in lagaa qaado qof kale dhibkiisa qaad ma rabtaa in ducadaada la aqbalaha qof kale u ducay walidaalika si aniga tayda loo aqbalo dhibaata iga haysata awlaaddii dhibaata iga haysata reerkii dhibaata iga haysata shaqadii waxaan leeya ilahu shaqadiisa hagaaji ilahu reerkiisa hagaaji meesha malag baa ii taagan ina ii jawaabayo leh walaka milu dalik adna intaasoo kalead leedahay idan waa wax reflex u dhacay wey anaa rabay inay wax isoo gaaraan meel kalaan marinaya waana meesha ay diintu marka ay tilmaantay mowduucanna waa mowduuc meeshiisa leh walidalika nabiga sal alay slam waa uu leeyahay xataa cala aqal waxbaa tari weeye soo ma waxbaa tari weeye nabiga wuxuu leeay man satara musliman satarahu llah bal adiga carabkaaga ma badbaadi karaa hebel cala cowradiisa ha sheegsheegin brivatekiisa ha dhexgelin noloshiisa u daa cala haddaad wax tari karin iyada laftirkeeda waxay ka mid taha nooca waxtarka leh nabiga sal ly slm xadiidkiisa waxaa ka mida ah, inuu yidhi sanaa'icu lmacruufi taqii masaarica asuu wanaag oo la sameeyo waa waxa sharta looga badbaaday oo soomaalidu ay dhihi jireen sadaqa wadfarata laga yaabo shuruur fara badan nugu soo socon lahay iyo dhibaatooyin fara badan nugu iman lahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga badbaadinaya masaailada iyada masalada iyada walidaalika ibn cabaas haladiisa waxaa ka mid a ah, hadal uu leeyahay saddex wuxuu yidhi anaa isaga filan inaan u jawaabo kow nin isalaamo salaan igu bilaabay anaa u jawaabi kari wacalaykum salaam aan dhihi kara nin iyadoo meel fagaaraa la fadhiyo fadhigan uu ciriiri uu yahay iga durkay oo boos ii sameeyey kaana anaa u jawaabi karo bimacnaa waan u abaalmarin karaa nin gomadihiisu ay ii soo booroobeen aniga safar iisoo galay bimacnaa oo socdaal ii soo galay ujeeddadiisana ay tahay keliya ay tahay un keliya inuu aniga islaamo yani iraada tasliim calay anna waan u jawaabi karaa intaa waan samayn karaa buu yidhi laakiin wuxuu yidhi ama araabicu falaa yukaafi'uhu canii ila allah laakiin ninka afraad wuxuu yidhi aniga ninkaa abaalmarkiisa ma gudan karo ilahay subxana wa tacala inuu guda mooyaan markaasa waxa waa man waman haada waa kee e saddexdan adiga aad u abaalmarin kartid garanaya ninkan afaraad oo abaalmarkiisa adiga aadan guran karin man huwa yabna cabaas marka la weydiye wuxuu yidhi jawaab basiiduu bixiye wuxuu yidhi rajulu nazala bihi amru fabaata laylathu yufakiru biman yunzilhu fara'aanii ahla lixaajatihi faanzalaha bi nin xalay arin uu ku yimid mushkilaa ku timid wuxuu u baahday in lala xaliyo xaaju u baahday qarash buu u baahday mushkilo haysatuu rabaa in laga furdaamiyo oo loo sahlo loo habeeyo wuxuu yidhi xaloo dhan buu intuu fakeraya wuxuu is alla ilaahay waxaa ku habboonaan lahaa arrinka kan inuu kuu kala tuuro ibnu cabbaas ama hebel ama hebel wuxuu yidhi ninka inuu aniga dantiisa ila soo beegto ilan ajir buu ii raadinayaa akaan buu ii furayaa socda oo aan ku buuxin doono ajir ninkaa wuxuu yidhi ajirkiisa ilaah unbaa gudan kara anii ma gudan karo yacni in adiga lagu soo aado lagu soo abaaruuri muxamed moxamed yaa yuusuf yaa cumar in lagu soo aado yaa caaisha yaa hindi in lagu yidhaahdo baa iyada wax weyn meesha innaga albaabada ay noo xiran yihiin meesha aan leeyahay wilaysh maxaa kuwan itusay meesha aan leeyahay waay afar labaatanka sac telefoonka inaan ka badashto waay aniga keliya la ii soo wacaya ha shaqo kalaba ma leh meesha an annagaan ka leenahay uu nebiga sala allah alayh wasalam ama xadiidka ibni cabaas wuxuu leeyahay ama araabicu falaa yukaafi'uhu canii ila allah rajul baata laylatahu aw nazla bihi amru laa baata laylatahu yufakiru fiihi aniga markaa keliya ila soo aado walidaalika in yar haddaan dul alfudayl ibni ciyaad ninkan cajaa'ibtiisa leh oo maanta muxaadaradii hore aan kaga soo sheekayna taariikhdiisa ayaa waxaa la yidhi nin baa nin u yimid fi xaajatin lahu wuxuu leeyay nin baa nin la soo doonta wuxuu wax baan kaaga baahana dan i kala tuur maanta ninka muxuu leeyahy khasastanii bixaajatik ma haddaad ma dantaada aniga la soo beegatay ma haddaad maanta i tiri hebelo adaa maciin ku bida haa jazaaka allahu khayran wa shukran lahu ilaaha ka abaalmariyo yacni inaan albaabka kuu soo garaacan ku yihahdo nin waxaysii ama dayn isii ama taleefon africa meel kaaga soo dha lagu yihahdo xoogaa wax soo kala tuur ama in lagu yihahdo laftirkeeda waa nicmo ilahi subxana wa tacala kula dooday maalinta teleefonada dadka ay kaa xirtaan ay kusoo wicin waayaan maalinta imailada dan lagugu weydiin waayo maalinta wadaadada masaajidda aad ka weysid iyagoo kule warwaxbaxsada maalinta ay kuu soo fariisan waaya t v-ga bixi ku dhihi waayaan maalinta albaabkaaga lasoo garaaci waayo ciimaankaaga adiga tuhun leesh in adiga lagu soo beegto macayn lagu bado ay laftirkeeda waxay tahay noocan ilaahay subxana wa tacala khayr kula doono wey arag mar kale haddaan milicsano waxaa la yidhi alcaqiil ama ibn caqiil albaliiq ay wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi ninka lagu almarwali ibn xakam marka dan laga soo yeesho oo dadku ay maciin bidaan wuxuu yidhi ra'aytu ragbatahu fi lincaami fawqa ragbatihi ala fi shukr waxaan arkay buu yidhi qofka kan danta la soo beegtay inuu wax u sameeyo ayuu aad iyo aad wuxugaga jecla in isaga loo mahadnaqo muhiim uma ahayn in loo mahadceliya lakin wuxuu jeclaa ninka kan wax ma u samayn karta haddana wuda wuxuu yidhi waxaajatuhu ila qadaa'i alxaajati ashaddu min saaxibi alxaajati inuu ninka kan dantiisa u kala tuuro baba waxay ka darnay ninka danta leh isagaaba ka darnaa yacni suu u raadinaya ninka inuu hawshiisa u kala furdaamiyo danihiisa u qabto ninka danta lehba isagaa kaga daran wey waxay ahayd ninka danta leh inuu aad iyo aad u ordo oo xagliyo oo waqti bixiyo oo aad iyo aad u dadaal ahayd isagaa ka daran slf hadi umma kaanu kada saasay ahaan jireen walidaalika ibnuqayim wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibn taymiya oo shaykhiisii ah waxaan ku naqaan buu yidhi kaana yascaa liqada'i xawaa'ij اlmuslimiin wuxuu aad aad ugu xaglin jiray danaha dadka su u kala tuuri lahaa su u kala furdaamin lahaa waana masalo dadkii saxaabatu ama dadkii salaf hadi umma lagu yaqiin xakiim ibnu xisaam baa hadal wuxuu leeyahy cajaa'ibtiisa le wuxuu leeyahay ma asbaxtu walaysa bibaabi saaxiba xaaja ilaa wacalimtu annaha min almasaa'ib subax kasta markaan indhaha kala furo albaabkaygana aan ka waayaa nin aniga idawarsanaya ama dan iga leh haddaan waayo waxaan ku tirin jiray inay musiibada tahy haa haddii lagu soo wici waayo bil ramadaan baa soo gashay soo dir afurka haddii lagu dhihi waayo ogow masaa'ibta inay tahay haddaad arki weysa wadaad masaajidka taagan oo kala bixi sadaqaa loo baahay masaajid baa la dhisaya ogow inay musiibo tahy in adiga xataa ma jamcigaas meesha isugu yimid ee wax la weydiinaya haddaad iska dhexweysa istuhun wey meesha annaga albaabadan xirn waana mawduucan u baahana maadaama material annaga si materialistically aan u fakarayno waa inaan u fakarno masaa-ishan dadka say u arki jireen wey culimmadu marka xitaa waxay tilmaameen qofka ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka dhigtay ama uu ka dhigay barhagaag oy dadku la soo beegtaan danahooda hadduu qofkaasu ka gaabiyo amaba uu u hinqan waayo dadka kan gacanfidintooda waxna u tari waayo ilaahay wuxuu ka xayuubin karaa qofka ka nicmada u wayse waxaad halis u tahay nicmadii ilaahay sida gaarka ah kuu siiyey inuu kaa qaato walidaalika waxay dhaheen xadiidkii ibn cabaas waatanuu tilmaamay rasulka sal ly sl wuxuu yidhi xadiidkan axaadiida ugu khatarsan wey waa xadiid alimaamu طabaraani uu wariyey sheekh naasir xasan uu ku tilmaamay fi tarkiib watarhiib xadiidka in la dhegeysta wuxuu yihi maa min cabdin ancama allahu calayhi nicmata faasbaqaha calayh addoon walbaba uu ilaahay nicmo ku galladaystay uma jucila min jacala min xawaa'ij innaasi ilayhi fatabaram lagana dhigay nin ay dadku danaha la soo raadsadaan islamarkaana isagana ka gaabiyey faqad carada tilka anicma lizawaal nicmada iyada ah wuu halis geliyey wuxuu u banbixiyay inay tagto hebel markuu telefoon kuu soo dirayo ama ninkan markuu kuu imanay ku leey waxaan isiyu ku leeyahay afar kumi buu kugu egyahay io shaqo marka aad ka gaabisid oo aad diidid waxay halis u tahay shaqada inaad weysid waxaad halis u tahay lacagahan allah subxaana wa tacala ku siiy inaad weysid waxaad halis u tahay khayrkii aad raadinaysid inaad weysid idan fatabara markuu le nabiga sal l sl annahaas weeye salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa meesha aan u baahan nahay in aan fahamno weeye walidaalika allah subxaana wa tacaala wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum wardado haddaad jeesataan rabbi kuwo kaluu idinku bedelanayaa idinkoo kalena ma noqonayaan nin kale oo muahalkaaga wata cilmiga ah nin kale oo jeebka u buuxa ilahi subxana watacala keeni adna adoo iyagoo kalen idinkoo kalena ma noqonaya uu nabiga sal alla alay slam uu leeyay aayaddan marka waa meesha alimaam alqurtubi uu leeyahay nin kastoo ilaahay mansib u dhiibay nin kastoo ilaahay cilmi siiyey nin kastoo ilaahay jeebkiisa wax geliyey aad iyo aad bay u cabsigelinaysaa in haddii mas-uuliyaddii ilaahay uu saara uu ka soo bixi waayo in ilaahay darajadii intuu ka xayuubiyo qolo kale uu ku bedelo isaga beesha uga barbaxo waa idin khatarteeda leeda walidaalika yajib kow sideedaba inay nicmo kusoo gashay way sahlanta laakiin xajinta nicmada in la xajiyaay waa meesha ugu daran wey inaan ogaano aqoontan ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey inaan ogaano hantidan ilaahay gacanteena uu soo geliyey inaan ogaano sixadan ilaahay uuna siiyey inay xisaab ay ka dambayso oo lala xisaabtamayo arrinka labaad waxaan rabnaa yowmal cardi marka la gaara maalinka bandhiga bandhiga uu jiro oo nin walbaba naf walbaba waxa ay la hor ay soo hormarsata uun keliya la soo shir tegi doonto inaan ogaana inaan maalinkaa inaan ku badbaadnaan u baahan maxaa nabiga sal sl isagaa yidhi qofkii qof muslima astura yowma alqiyaam buu asturaya qofkii qof muslima kurba ka feydaya ilaahayna yowma alqiyaamu ka feydaya qofkii qof muslim culays ka qaaday ilaah yowma alqiyaama kelimada yowma alqiyaama yowma alqiyaama yowma alqiyaama ee soo noqonaysa inaan ogaano war inaga maxaan hormarsanno waana mawduucan u baahannahay inaan fahmno oo kamaa fahimahu haulaai annaas hunaa nabiga sal ly slam xitaa ilah buu ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxwiili caafiyatik wa fujaa'ati naqmatik wa jamiici sakhatik ilahu adaan kaa magangelaya gallada aada isiisay inay meel kale u wareegto oo taxawul uu ka dhaco cid kale ila wareegto nebiga sal ly slm ilahi subxana wa tacala ka geli jiray waxyaabaha waxaa ka mid a nafciga waxaa ka mid a dadka wax lagu sadaqaysto dadka muxtaajiinta ah walidaalika xitaa cala sadaqa haddaad kari weysid inay noqoto xitaa hantidaanaad haysatid dadka dhibaataysan inaad amaah ahaan u siisid waxay ka mid tahay nebiga sal alla alay waslam dardaaranka marka uu bixiyey waana xataa sadaqadu waxay dhihi jireen ama nebiga uu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu daawuu mardaakum bisadaqa kuwiinan xanuunsan waxaad ku daweysaan sadaqada ku daweey waxaa laga yaabaa markii aniga adiga aan xanuunsanno in maantanan dawo ama qur-aan han lagu aqriya inaan dhahno wax khayr badan wey aad iyo aad u khayr badan wey laakiin ma og tahay short inuu jiro wax lagu daweyn karo waa maxay inaad sadaqa la baxdid amhilaan bixinaynaa abu cabdillahi alxaakim waa ninkan saaxib almustadrag qoray kitaabkan almustadrag qarnigii shanaad buu dhintay waxaa la sheegaa wuxuu xanuunsanaa muddo sanad ku dhow masaajida lagaga soo ducayn jiray waa nin caalima meel kasta loogaga ducayn jiray kadib baa ilaahay subxaana wa tacala marka jirkiisao dhanna waxaabaa ka soo baxay finan oo meel kasta markaa qarqiyey kadib waxaa lagala taliyey inuu muxuu sameeyey maxay ceel yar oo dadku ay ka waraabaan ceelkii buu qoday waxay leeyihiin markii uu qoday oo gurigiisa meel ku beegan oo dadku qadaray xanuunka marka inuu daayo waana jirtaa salaf hadi اlumma qofkii dib ugu laabta cajaa'ib sadaqaati waxa ay tarto intaasoo cudur dad fara badanoo waxaa jira meel kasta laga haysto ilahi subxana wa tacala og maanta haddii la yihahda mashaakil ha la tiriyo kaan tirinaya kaa tirinaysaan wax la qiyaasi karaa maaha laakiin intaba maxaa lagu daweyn karaa masalata sadaqa waxay ka mid tahay idan leesh adigu qof baad nafcisay nafcigii aad qofka kan waxtarkii aad siisaa ilahi subxana wa tacala kugu soo celinayo waana meesha uu tilmaamay ama nebiga sala allahu calayh wasalam uu tilmaami jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hunaa nin dadkan mucaasiriinta ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waa nin isagu injineeru ah uu shaqayn jiray bishii marka adi laba kun waxbaa soo geli jiray oo lacagaha meelaha uu jooga ah kadib wuxu bil walbaba markaan soo qaato shilinka lacagtii markaan soo qaato gooray dhammaatama aqaanbo barakada ilahay ka qaado bishaba isma gaaraysu yidhi kadib aa nin culamada ka mida ah la fariisan waxaan war mishaarkii iguma filla iyadoo uu jiro xitaa eh, promotion badan oo la kordhiyey haddana iguma filla markaasuu niima kula taliya ahaa qeyb maalkaaga ka mida ah, raatibkaa ka mida ah, waxaad u qoondaysaa dadka muxtaajiinta wax ka sii wuxuu yidhi waxaan goostay buu yidhi laga bilaaba markaa talada in shan boqol oo ka mida mishaarka isoo galay inaan dadka siiyo wuxuu yidhi ilahi subxana wa tacala wuxuu qadaray biqadrati biqudrati aljabbaar alcaziiz ilaahi subxana wa tacala wuxuu qadaray wiil in bil walbaba iyadoo dabcan weli wax iigu harsan yihiin akawnkayga wax ku jira ina bishu ay dhamaato kadib markaan arkay buu yidhi meesha wax ka dareemay baan wuxuu yidhi shantii boqol waan dallacay wuxuu yidhi sagaal boqol baan gaarsiiyey sagaal boqol markaan ka dhigay sadaqadii baa haddana waxaa iisoo dhacay buu warqad ileh mishaarkaagii baa la kordhiyey waxay ka mid tahay cajaa'ibtu runtu ay leedahay sadaqaad limaada kulamaa tanfac hayrak kulamaa ya'tiika nafc adiga helaya meeshaad marka diintu ay tilmaanto waxaa la mid ah xitaa nafciga keliya maaha qofka kan wax sii keliya maaha cala aqal in wax la amaahiyo maanta waxaa laga yaaba waxyaabaha yurub looga yimi waxaa ka mid duruuf kastoo ku haysata ninka kugu dhow haddaad weydiiso idhaahd xoogaa yar maaragtay ilaa bisha isug macquul maa inaad heshid markuu ugu roonaado wuxuu ku leey bankigaa laga qaataa ku leey ama wuxuu ku leey hagbad maad geshid meeshay ka dhowdahay shoodkad baa jira inuu qof wax taro waxay ka mid tahay nafciga waxyaabaha la waayay ka mid ta sunanta la waayo idan in qof aan wax amaahiyo isla markaana aan sugo waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu lagu gaaro walidalika nabiga sal l xadis wuxuu leeyahy ibn mascuud maa min muslimin yuqridu musliman qardan maratayni ila kaana ka sadaqatiha mara laba jeer markaan wax ku amaahiyo labadaa jeer waxay udhigmaysaa sida anoo hal mar sadaqaysto oo kale hebel baad kun amaahaysa haddana mar kale kun kalead ugu dartay labadaa kun kun adoo sadaqaysan la mid taho nabiga sal ly slm xadidka u leey waa xadidkii ibni maaja sheekh naasan uu ku tasxiixi tarkiib wa tarhiib waxaa dhacday xadiidkii xudayfa aya wuxuu leey nabiga sal lla alay wasalam malaa'igta ayaa nin baa la qibdooday nafta ruuxda laga qaaday kadib su-aal baa la weydiiyey ninkan xadiidkan aad arkaysaan imaam muslim baa wariyey ninkan hal weydiiyey baa la su-aal hal camilta khayran qad wax khayroo kusoo maray miyaad jira markaasuu may weliga waxba ma qaban xusuusaa la yidhi camala qabatay markaasuu yidhi wax kala maaha dadkan wax amaahin jiray kadib ninka aniga ii shaqeeya ayaan dadka waxaan fari jiray dadka aan amaahda siiyey bal ii kala shaandhee kan waxhaysana iiga soo qaad kan waxaysanna iska sug inta waqtiga inta laga gaaro markaasuu allah subxana wa tacala wuxu xadidkan xadid saxiix tajawazuu canhu maadaama dadku iska cafin jiray ninka amaahda uu siiyey ee aan bixin karin maadaama uu cafin jiray maanta isaga hala cafiyo maxaa arrinkaa lagu mutaystaa waxaa lagu mutaystaa masalat anafy ilan waxtarku meeshaasu marka soo galaa waxyaabaha waxaa ka mid a masalata icaam aacaam dadka in marka la qoodiyo dadka gaajaysan khaasatan mashaariicdan innaga aan sheegaynaaye faa'iidaday ku jirta faa'iidada ku jirta oo ah bir ramadaan baa nagu soo dhow waxaan ognahay ahaali oo kumaankuna meelaha aan kaga soo tagnay waxaan adna wax ku yeelayn laakiin ummaddan dab u shidi karta ummaddan wax u tari kartaa waxay ka mid taha waxyaabaha ilahay shilinkaaga ku barakaynaya biidn illahi subxana wa tacaala waxaa la mida mashaariicda khayriga waxaa ka mid a alixsaan ila alaytaam oo ah dadka agoomada ah in wax la taro oo mashaariic loo sameeyo oo organisathonna loo sameeyo oo ceelo loo qodo oo madaaris loo sameeyo aad bayna runtii u qurux badan tahay xitaa qofka hadduu ka badin waayo mashruuca kan mashruuc baaxadiisa leh ay kugu adkaatay inaad wada dabooshid baahida as a nation inaad dabooshid muslimiin o dhan inaad dabooshid ay kuga adkaatay oo soomaaliya oo dhanba halaqal degmadaada xataa haddaad wax tarta quruxdeeda leedahay maxaa yaele mar walba waxa lagaga baya inaad nin naafica noqotid ummadda inay adiga markaa maciinkaaga uu nabiga sal sl isagaa leh ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada aniga ninka wax ee kafaala qaada yatiimka jannada saabaan ku nahay buu nabiga sal ly yiri isagoo labada far markaa israacinayo waana xadiid oo nabiga sal sl ka sugnaaday waxaa lamid ah nabiga nafciga dadka ku baraarujinaya waxaa ka mid a ah haweenka iyagu markaa caraamisha ah iyo dadka masaakiinta ah qofba qofka uu runtii aad iyo aad ugaga baahan yahay xagga eh, waxtarka iyo hiilka iyo maciinka ugaga baahan yahay kulamaa loo hanqidaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ajirka lagu helay suu nabiga sal ly slm uu tilmaamo waxaa la mid a ah haddana alxisaan ila aljaar darisku waa saddex nooc daris saddex xaq leh iyo mid laba xaq leh iyo mid hal xaq leh kan saddexda xaq leh waa kan next doora ee adiga albaabka ugu haya kow muslimka ah labo saddexna soomaalina ah ama qaraabadada ah saddex xaq buu kugu leeyahy kii derisnimada kii islaamnimada iyo kii kale kugu leeyahy iyo mid waxaa laga yaabaa inuu yahay waa kugu dhegan yahay waa muslim laakiin maaha aha isku nation ma tihiin ama meel qaraaba ma tihiin laba xaq buu kugu leeyahay nin kugu dhegan laakiin gaala muslim aanayn xaqii darisnimadu kugu leeyahay waxayna ka mid tahay meesha uu leeyahay nabiga sal ly sl xadiidkii uu nabigu lahaa maa zaala jibriilu yuusinii biljaari xataa danantu annahu saywarisuhu jibriil baa wuxuu igu soo celceliyey inuu igala dardaarmo jaarka igala dardaarmo dariska igala dardaarmo ilaa aanba mooday inuu dhaxal siin doono xataa danantu annahu saywarisuhu min kathrat wasiyatihi lii intuu ii dardaarmayso u soo celcelinayay taasaaban isri buu leyahy nabiga sal lla alay slam xadiidkan marka uu tilmaamayo hunaa ixsaanka masalata annafci waxaa ka mid a ah dadka muslimiinta axwaashooda oo la raadiyo oo loo kuurgalo la ogaado waxaa laga yaabaa in albaabadii innaga inoo xiran yihiin laga yaaba xalay iyo caawa inaan wada dharagnaa laga yaabaa la akaanadeena inay buuxaan baa laga yaabaa laakiin waxaa jira kumaan kun oo muslimiinta ka mida ah. laga yaaba qolaal dad meelaha nala joog laga yaaba dad kaamaamka isaga jira inay dhibaataysan yihin baa laga yaaba in uu qofka mu'minka ah u bambaxo oo uu raadiyo si duruuftooda u daboolo shay diinta ka mid ah. walidalika allah wuxuu lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illah laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu agniya min altacafuf tacriifhum bisiimahum laa yasaluuna annaasa ilxaafa dad waxaa jira dadka aan wax weydiisanayn dadku waa laba ninna isagaa kuu soo baxaya macani wey uu ku hortaaganya war noo dhiib buu kuleeyahy midnamaba maba hadlay wuu xishoonaya wuu khajilaya ma ogola kaa marka inaad ku baraarugtid oo gaajadu ay hayso oo duruuftu ay hayso kaasaa muhiimsan maxaa yeeley illah subxana watala ajir gaaru marka dul saare lagayaa qaar inay markiiba telefoonka afar labatanka sac ama u dir ama hau dirin wuu taaganya nina waxaa laga weligiisa inuu halwa aanu kusoo dhihi lakin duruuftiisu ay adagtahay kaa inaad la beegata waxay ka mid tahay tafaqud axwaal ilmuslimiin haddaad mas-uul tahana uguma jirto haddaad eh, reerkaagu ay yihiinna uguma jirto haddii uu yahay xigta iyo xigaal hadday yihiin uguma kullamaa mas'aladu irtibaadku u bato nafcigu markaa way badanaysaa ama masaladu way badanaysaa siduu nabiga sala allahu calayh wasalam marka uu tilmaamayo waxaa la mid ah nafciga nabiga sal alla alay wasalam keliya aadanaha kuma gaaryeeline xitaa xayawaanka soo diinta inooma sheegin laba xadiid baa lanoo sheegay xadiid haweeney ay ku mutaysatay bisad sababteed bay naar ku gashay iyo mid ey sababtiibay janno ku gashay midna way xabaastoy meel bay ku xirtay laa acamataha walaa khallatha ta'kul xashaasha alard waxna mayansiin albaabkana kama furin indooris bay ku cadaabtay khalaas naar bay ku mutaysatay midna waxay aragtay ey haraad la baktiye qofka ay wadatay kabteed ee siibtay ceelkiibay usii daadegtay biyay usoo qaaday way waraabaysa uu nabigu leey wa fii kulli kabadin radbin sadaqa beer walba oo qoyan sadaqa ku jirta waxay ka mid tahay waxyaabaha ajirka lagu helay ka mid tahay idan nooc masalata rifq bilxayawaan waxay ka mid tahay masaa idan ayib mar haddaan isla garanay hadihi lmajaalaat kulluhaa majaalaadka ugu weyn maxaa markaan waxna tarayay majaalaadkan weyn idan waxaa jira marka qof kastoo muslima communitiga boos unbaad ka taaganta nin baa laga yaabaa waqtii cibaadadiisu iska yartaa laakiin wuxuu awood u leeyahay ilaahay maathkuu baray xisaabtuu baray yeeryarku meelaha inta isugu keeno ka caawinaya waxaa laga yaabaa gabadha muslimadda waqtiga ma haysa laakiin ujeedada waqti keliya heli karta waa maxay inay masjidka geeska ka xaarto oo wixii ay isku aadiso qofba waxa laga yaaba afar labaatan ka sano mashquulsan laakiin munaasabaad waxaa jiray conferenskaka la qabanayo o kale inuu yidhahdo maanta aniga cuntada halii daayo maanta aniga lieflatiska halii daayo maanta halii daayo waxay ka mid tahay nafcigi idan inaga marka layna abuurayo cibaada laynoo abuuray wajuz min cibaadatina waxaa ka mida in bulshada marka wax la taro maxaa waxna taraya bacda almowt waxna taraya kow aliimaan wasalaax iimaankan aada la timid oo adduunyadan aada isku biladaysay waa midka ilaahay subxana wa tacala hortegi doonta yowma alqiyaama number labo waxa wax ku taraya yowma alqiyaama dadka malaa'igta ducada ay kuusoo ducaynayso iyo dadka weyniinta ducaduna waxbay ku taraysaa aladiina yaxmiluuna cashra man xawla yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna aladiina aamanuu rabbana wasicta kula shayin raxmata wacilma faغfir liladiina taabuu watabicuu sabiilka waqihim cadaab aljaxiim rabbana waadkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum man salx min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyatihim inaka anta alcaziizu alxakiim waqihim sayi'aati waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximta wadalika huwa alfawzu alcadiim aayaddaas waxay noo muujisay in malaa'igtu ay dembidhaaf u weydiinaysa dadka muminiinta aayad kale waxay noo muujisay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaani wlaa tajcal fii quluubina gila ladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxim waxay muujisay in dadka muminiinta ay soo ducaynayan ducadoona la aqbalayo idan maxaa wax ku taraya ceel aad dad u qaday madrase aad meel ka furtay mashaariic khayriya doreysiisay dad aad waxbartoo diin u gudbisay khayr aad sheegtay ummad aad culum u gudbisay taa wax alla wixii ka yimaado ducaa bacda almowti taasa wax ku taraysa waxaa kaloo wax ku taraya kow amaba waxyaabaha nafciga kow yowm alqiyama in wax ku taraya number labo waxyaabaha aad heli doontid adduunya aakharo oo weli adduunka markaan ku hormarno owlaadda ilaahay ku ilaalinaya waxaad ii keentaan qof shaqadiisa khayr ka dhigtay ummad inuu u gurmada ka dhigtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dayacay ma jiro owlaaddiisa ilaahay ma dayicin reerkiisa ilaahay ma dayicin nafsadiisana ilaahay ma dayicin waxyaaba waxay ka mid taha ummadda lagu ilaaliya ka mid tahy walaalika annaga afar labaatan ka waxaa laga yaabaa inaana sheeqo owlaaddiibaa zigzaag noqday iyo waxay ku biireen qolada suuqa gashay hanaloo duceeyo waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo arrintaa intaada masaladaadani waxaa kaaga filan un keliya camal khayri masjidkan oo kale maalan ama community wuxuu u baahan baahidu aad bay u badantay lama wada dabooli karo meel un haddaad noocan iska laalaadiso tira aniga waxaa liigu ogyahay maanta laga bilaabo masaaxifta meelaha kale yaayaa keliya inaan raseeyo waa howl ummadda ay u baahantay ha in marka laydkan uu shidan yahay inaan baktiisi masaajidka noocan ma nalkaan daminaya maxaa dhacay waxaan rabaa inaan electricity un safe gareeyo intaa keliya hadday kaaga dhigto adiga iyo awlaadada waa la ilaalinaya walidalika allah subxaana wa tacaala wuxuu noo tilmaamay fi suurati اlkahf waama aljidaaru فكان لغulاaمaين ytiimayni kanzun lahumaa wa kaana abuuhumaa saalixan wuxuu tilmaa labadan wiil waxay ku mutaysteen maanta in hawshan loo qabto wax kala maha ilahi wuxu wa kaana abuuhumaa saalixan labadan wiil waxaa dhalay oday saalix wanaagsanaa arag waa meesha ibnu kathiir uu leeyahay wiilashan iyo caruurtan waxay maanta khayryadan ay ku gaareen bisalaaxi abiihimaa aabbahood baa wanaagsanaa maadaama aabbaha u wanagsan ilahi subxana wa tacala waa ilaalinaya idan owlaadda marka laga fakeraya allah subxana wa tacala isagaa yidhi waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dacaafan khaafuu calayhim falyataqu llah waliyaquluu qowla sadiidan walwal soo kaama oo is leedahay owlaaddan maxay noqon doonaan markaan dhinto waddankan markaan ka taga maxay noqon doonaan intee mustaqbal u noqon doonta waxaan ka baqaya inay lumaan su-aalaha isweydiinaysay intaan keenay usoo horseeda yuruba dembiga ma lii qoraya sheekho intaadan dhihin xalka keliya waa falyataqu llah walyaquuluu qowla sadiida intaan ilahay ka baqayno ilahi subxana wa tacala uu ilaalinaya lakiin innaga barnaamijteena hadday tahay ka umma shalayna innagaa issoollaynay maantana waan soo qaxnay yarirka diinkooda u badbaadilna waan soo qaxinay intii markii layimid odayaashu waxay ka dhammaan layihiin falagii shalay ay ku dhex jireen jireenoo iyaga dhan kala farqiyey oo ah hawshii aan niqiin in nambaradii la isku aadin jiray weli intaa taa ku jirta marka cumrigaa qof ka dhammaanaya markuu dhamaado saa ku tagtay idan awlaadiina marka meesha way joogtaa idan in la ilaaliya ma u baahan oo qofka muminka ma u baahan in awlaadiisa la ilaaliyo nafsadiisuu ilaalinaya reflectionka ka imaanaya camalkan saalixaana wuxuu u gudbaya yareerka biidn illahi subxana wa tacaala waxaa la mid ah camalkan aad qabanaysid ama ceel adigu qod ama sadaqa la bax ama masjid adigu dhis ama dad waxbar waa sunno qurux badan wanaageeda leh dadka aad ugu horseeday camalkeedana ilaa ywm alqiyama it will eco throughout the centuries ilaa ywm alqiyama laga gaaro wuu meesha uu leyahy sal alla alay wasalam uu leeyahay man sana fi lislaami sunnatan xasana qofkii wanaag dadka u bilaaba ajirkeeduu leeyahay qof kastoo ku camalfalan ajarkeedu leey ilaa yowm alqiyaama weligii waa soconaysa laakiin qofkii xumi u bilaaba dembigeedu leh ilaa yowm alqiyama way soconaysa innaga as a nation mushkiladan haysto ummad ummadda soomaaliyeed ummad aad iyo aad u khayr badan khayr bay kusoo barbaartay waxaa aad iyo aad noogu xoog badnaa marka waddanka la jooga waasica ijtimaaciga ah way ugu adkayd wayna kugu adkayd inaad xumi samaysid maxaa yeelay dariska iyo wax alla wixii meesha jooga oy sheekha waddada maraya islaanta meesha marayso intuba waxay ahaan dad contributors ah ee wax ka geysanaya wanaaggaaga salaxaaga salaaxaaga laakiin maanta waxaa leeyihin mujtamac laga yaaba sideed iyo toban jirka markuu keligii meel uu dego ama gabadha siddeed toban jiradda keligeed markay meel ay degto wax maamuli kara aanay jirin haddaana allah subxana wa tacala ana ka baqanin iyadoo mujtamacu saa yahay gruubkii haystay safiinu salaadka iyo intii afarta xadiid oo akhrisatay iyo intii dhaqankii diinta ku salaysnaa xambaarsanayd maadaama inqiraad ay ku socdaan ay baaba-ayaan oo aan soo gaa next generation dadkeenaan waaweynoo meesha jooga marka waddada maanta aan fallo hadday khayr tahana kuwa kale inoogaga daydaanna ajirkeedaan leenahay haddaan maanta shar aan bilowna next generation u yimaadana dembigeed innagaa iskale maanta haddii islaamaha ciyaalkan dhalay ee hadda good by iyo welcome iyo aroosyo waaweyn ay ku mashquulsan yihiin tan yaro iyadu ay dhashay markay wadada ay martana dembigeeda iskale haddii odayga maanta uu ku mashquulsanya community reer ku salaysan iyo howlo kale kan yaree meesha dhashay wuxuu qaban doonaa dembigeeda innaga iskale idan calaqal haddaan ummadda wax u qaban weyno calaqal haddaan wax qaban weyno calaqal haddii the least thing aynan ku soo kordhin karin ummadda oo khayra sharteen aanu ka deenin wadooyinkan khaldan aan dadka tusan aanu ka deenin maxaa yararkan waxay ku sugan yihiin saliiq waxay ku sugan yihiin naturally instinctily ilahi subxana wa tacala uu ilaalinaya waxaa laga yaabaa inuu culturekan uu qaatay in yaroo diin baa ku filnaan karta wadadiisi inuu jeexdaa laga yaabaa laakiin waxaan rabaa anigi adiga waxaan rabnaa oo dadkeenaan weyninka ku yimid waxaan rabnaa waddo aan innaga isku soo burburinay waxaan waddan iyo nation kusoo kharibnaa rabnaa inaan meesha intaan keenna platform iyo folom ugaga dhigno isagana wuu raacaya idan wax alla wixii shara oo meesha ka yimid innaga iskaleh bal arag dadka waaweyn oo soomaalida ah oo dadkeenaan waaweyn ee meesha yimid bal bidac fara badan iyo inxitaad fara badanoo mujtamac runtii xataa dadka wadanka joogay iyo meelo kale aan lagu oqoon baa meelahanana ku abuurna inagaa samayna inagaa samayna bal arag waxaad ka turjumaya arag dhaqanadeena arag oo xafalaadkeenna arag oo aroosadeena dib ugu laabo oo afraaxdeenna arag intaba dib ugu laabo inta waxay ka turjumayaan mujtamac akhlaaqiyan decarance uu ku socdo hoosu sii socdo idan generationka iman doona marka inaga nagu daba faylaan oo wadadii inaga aan jeexna oon keliya ay qabsadaan dembigana inagaa iskale waa meesha uu tilmaamaya nabiga sal ly slm waa sanna fi lislaami sunnatan sayi'a qofkii xumi dadka u horseeda dembigeeduu leeyahy qofkii ku camal fala nabiga sal ly slm xadidka marka uu leeyahy waxaa la mida marka hadihi اlxadiid waxyaabaha wax ku taraya yowma alqiyama waxaa ka mida cilmi naafica alcilmi naafic cilmiga naaficu cilmiga sharciga isagoo ah ayaa haddana cilmi naafic baa lagu magacaabay hadduu wax tarayo hadduu ummadda uu wax taro ay taariikhda aada barata ummadda wax tarayso fisigiska aad barata ummadda hadduu waxtarayo baolojigaga hadduu ummadda wax waxtarayo maathkaad barato ummadda hadduu tarayo ilaahay subxaana wa tacaala inta waxba diinka loogu khidmaynayo ajarkeeda adaa iskale biidn illahi subxana wa tacala weladka saalix kuu ducaynaya ee sujuudan allahuma akfir liabaway ilah labadii waalid u dhaaf leh oo camalkii khayriga aad ka tegay bromotion ku samaynay weli sii wada waddadii aad jeexday weli ku dultaagan kaana camalkiisa ajarkiisa adaa iskale uu nabiga sal ly xadiidkii macruufka ahaa uu lahaa nabiga haddii bini aadamka uu dhinto camalkiisu uu go-a ilaa saddex walxaato un baan go-in saddex arrimood sadaqi uu socoto iyo cilmi runtii lagu nafcisto iyo wala saalixo marka ilaahi subxaana wa tacaala marka u barya waatuu nabiga sal ly slm uu tilmaamayo waxay ka mid tahay manaaficda markaa haraysa oo yowma alqiyaamana meesheeda markaa leh idan waxaa loo baahan yahay in nafciga suu marka u baaho salaf hadi lumma dariiqay lahaan jireen qof kastoo ilaahay subxaana wa tacala wax baray waxaa loo baahan yahay cilmigan ilaah uu ku baray dad kaala wareega waa inay jiraan oo dhaxlo cilmigu noocu doono ha noqdo waxaan isla meel dhignay any discipline you name it midkuu doono ha noqdo marba hadduu nafci uu ku jiro inaad gudbisid oo aada heshid dad kaala wareega waxay ka mid tahay diin waa qayb diinta ka mid ah walidalika salaf hadi ulum way samayn jireen nabiga sal ly slam waxaa qofkii dib ugu laabta taarikhda nabiga sal ly slam ama intaanan aynan gaarin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nabiyu ilaahi muusa markuu baxay wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmi war iga noqo qofkii dib ugu lagta taarikhda nabiga sal ly wasalam wuxuu nabiga sal ly wasalam aaday intaasoo duulaan buu aaday in ka badan tobanaano oo duulaan buu aaday nabiga axad cashara baa la tilmaamay si kow iyo toban saxaabi meel ugaga tegay sacad bnu cibaada ugaga tegay booska zayd bin xaari uga tegey bashiir ibni mundir buu uga tegey sibac alkhafaari uga tegey cuhmaan bin cafaan ibn um maktuum abu dar alkhafaari cabdullahi bin ibn leythi kalfuum intuba nabiga sn bedel bay ka noqon jiray bimacnaa waxaa loo baahayn hawshan ummadda aad u haysid miday doonta ha noqoto macalinimo ha noqoto macalin qur-aan noqo daaci noqo wuxuu noqo samee dad kaala wareega aqoontan kaala wareega si nafcigu adna aanu kugu koobnaan kaana ugu koobnaanoo kuwo kale u gaaro waxay ka mid taha waxyaabaha dadku samayn jireen walidalika calqam wuxuu yidhi innago ibn mascuud maalin la fadhina ay waxay yimid khabaab baa yimid markaasuu ya aba cabdiraxmaan waa ibnu mascuude nimankan dhallinyarada macallinka aad u tahay qur-aanka adiga qaari baad tahay saad saaad adigu aqrinaysa ma aqrin kartaa markaasuu yidhi ha midkaad doontid far buu yii kadib yidhi calqama aqri wuu aqriyey kontan aayad markuu aqriyey buu yidhi ka waran markaasuu hagaajiyey markaasuu yidhi aayad kastoo afkayga ka soo baxda markaan aqri haddaan ibnu sacuud ahay waan baraaburiso dadka ugu gudbiyey idan salaf hadi lumma waxay ka fekeri jireen inay dad sameeyaan maclimiinta noo dhiga xisaabta waa inay dad soo saaraan kuwa combyuter ka waa inay dad soo saaraan maclimiinta qur-aanka waa in xufaad la helo ducaadda waa in la helo dad kutubta kala wareegi lahayd imaamka waa in la helo waa in dadku ay sii ay noqdaan ummad iyadoo nafcigeeda leh oo bimacnaa qabla araxiil intaanu meesha aanu iman wey hunaa waa tan uu leeyahay abu xamza ay leeyihiin culimmada xitaa manaasik alxaj xataa markii la xajinayo dadka raaca acmaashay ku wareejin jireen acmaashay marka beri jireen waana sida marka ay samayn jireenoo salafu hadihi lumma waana meeshaan u baahanna marka in la helo waxyaabaha nafciga waxaa ka mid a ah alwaqf alislaami in weli ah, aada moodid in aynan gaarin ka ah, jaaliya ama ka muslimiinka umma in waqafka la badiyo oo ay waddamada carabta aada ugu bilowdeen waa shay asalkiisa aan alaxabaase nafcigiisana ummadda kale marka u gudbayo mashaariicdiisa marka iskaleh warqadiiba hoos laga soo dhiibayaa marka gabagabadii waxaan dhihi lahaa ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu horta cumrigeena u barakeeyo cumriguu gaaban cumriguu gaaban yahay cumriga mar hadduu gaaban yahay waxaa ilahi subxana wa tacala la weydiisay in ilahi subxana wa tacala u barakeeyo waxyaabaa cumriga ilahi uu ku barakeeyo waxaa ka mid a silat alarxaam qaraabada oo la xiriiriya qaraabada u xiriiriya telefon haddii loo diro warayso waa nacam waa qaraabo xiriirin haddii wax la tara waa nacam haddii loo duceeyo waa iyada waa khayrkeeda marka dulmiga wadaan in la yara war ka istaaga ilaahay ka baqa xiriirinta keliya maaha markay dagaal ku jiraan in garabkooda la sabto ama qaaraan lagu taageera keliya maaha keliya wax wanaag kastoo la samaynayo idan nafcigu qofka muuminkaa samaysankiisaaba wuxuu yahay an yakuuna naafican wa muntafican inuu wax taro isna uu wax faa'iidaysto inuu noqdo qof saddexaad lama bahan waa meesha marka aan leenaha marka habka keliya waqti inugaga faa'idaysan kara nin kastoo inagnaga mida maanta waxaan hubaa microfonka marka lasoo hordhiga aan ugu horeeya haddii la weydiiyo toban sano ugu yaraan waddamada way kaga luntay laakiin tobanka sana dib u muraajicee ninka noogu ron waa nin jaamicaddii dhameeyey ninka noogu ron waa nin afar maalmood meelaha kitaab ka aqriyay ninka noogu ron waa nin masjid u olaleeyey laakiin dib ugu laabo markay ugu yaraato yani waxaa laga yaabaa shan ilaa toddoba ilaa toban sano cumrigeena ka mida maleecnayna ku dhammaadeen meelo la fadhiyo fadhi ku diriyo mafaariish meelo la isugu yimaado khayr aanu ka imanayn qofkii inuu muraajaca sameeyo war cumriga wuu gaaban yahy acmaaru ummati bayna sitiina wa sabciin lixdan iyo toddobaatan bay udhexaysaba nebiga sal alla alay waslam yidhi ha shan iyo toban ilaa shan iyo toban waba laguma qorin okay shan iyo toban ilaa shan iyo labaatan intaa shahwadaa la tartamays shan labaatan ilaa soddon iyo shan waa intaa leedahay guur baan raadinaya mid furays mid aad soo celinays shan iyo soddon markii laga afartan marka waraaqaha kuusoo dhacan sonkor baa qabtaa iyo daibarig baa tahay war iska ilaali ma socon kartid iyo ruugaga ay xanuunayo maantana garabka lagu qabanayo konton markuu gaaro marka cimaamada garabka aanu ka dhigaynu leeyahay reer baan soo kala celinaya sheekadiis waa dhamaatay afar sac lixdanna waa kaas haddii qunfac uu joojiyo nasiib leeyahay cumrigan marka very short ah aad iy aad u gaaban wuxuu u baahan yahay marka in laga faa'iidaysto nattaqi allah jala wacala nasal allah jala wacala an yanfacana waiyaakum biacmaalina inahu jawaadun bar ra'uuf raxim wsal lahum cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam eh, jasaahu allahu khayran sheekh cali eh, runtii kamana aanan soo gaabineen eh, maxaa la yidhaahdaa sheekha runtii su-aale ayaa soo maaragta arooray oo yimid ku saabsan mowduuca iyo kuwa aan mowduucaba la xiriirin laakiin waxaan hadda ka qaadanaynaa su-aal la socoto ama la xiriirta mowduuca sheekh waxaa la yihi qof nafcigi u leh ummadda ase ka leexda mar walbana ka carara khilaafka iyo ixtikaaga dadka inuu la xiriiro ama uu dadka mushaarakeeyo kheyrka la mushaarakeeyo uga carara inuu isdhowro laakiin la og yahay inuu nafci u leeyahay ummadda qofkaas maxaad ugu naseexeen lahayd bismi illah calaa barakat illah waa su-aal muhiima ah. khilaaf iyo xalintiisa hadda sheekh mustafa ka baxay jazaa allahu khayran laakiin waxaad ogaataa wax boqol kiiba boqol dhib aan kaasoo gaari ma jiro xitaa calaqal aqal salaadana tukanaysid iyadoo samar lagu jiro subaxii shaqo ay ku sugaysaa dhibtoonaysa oo soo toosaysaa masjidkaa imanaysaa hurdo aada umaca wax kasta oo la sameynayo dhibkeeday leedahay yani waxaan dhib lahayn ma laha shaydaankana qofka markuu albaabada dhan marka laga soo xirto uu arko qof mu'minuun yahay oo tukanaya oo salaadayo oo bulshadii wax taraya markuu arko wuxuu kasoo gelayaa markuu macaasidii iyo shahwaadkii markaad albaabada ka xiratid wuxuu isku dayay khayrkaaga inuu kugu mashquuliy waxaad arkaysa nin tukanaya oo maantana waswaas salaadii ma xirata ma xirane waad weysaysta ma weysaysan shaydaankii lamaan ka mari kale ma lah salaadaada marka lagu diray afar labaatanka sac waxaad leedahay ma tukan hal ragcad ka tagtay ma weysadaada sax maaha ma waxbaa kugu soo faniyo najaasa waad mashquulsanta maaa shaydaanka albaab kale ma helin albaabkii macaasidii uu kari waayo meel kale wuxuu ku geyn waayo meel khamra lagu cabo wuu kari waayo discoteeg buu ku geyn waayo islaamka uu kaa saari waayo wuxuu kugu mashquulinaya cibaadada dadka ahlu khayrka ah ee bulshada indhaha u ah oo nabiga sal sl xadiidana kama wada gaari kara waxaa ka mid a ah nabiga sal ly slam ina ina min annaasi naasan dadka waxaa ka mid a ah dad dadka furaw ah khayrka furaw ah shartana xera dadka waxaa ka mid a ah dad khayrka ama sharta furaw ah khayrkana xer u nabiga sal lay slam yii idan qofka qofkaan u baahanna waa qofka dadka khayrka u horseeda idan hadihi lxaala marka la joogo haddaad masjid ama community ama ischool meel un ka shaqaynaysid khilaaf adigii walaalkaa idin dhex maray waa inaana camalku aad ugaga tegin maxaa yeele albaab weyn baad xiraysaa kow shaydaankiiba albaabka u furtay nafcigii mutacadigaa ah dad kale u gudbi lahaa baad ka tagtay hadda waxaad tihi haddaan gaar u istaago ixtikaaga iska daayo gaar markaad u istaago nafcigaaga qaasir buu noqdaa maantana waxaan ka hadlaynay hawl adiga kugu kooban ilaahay subxaana wa tacaala ma barakaynaya waxaa barakoobay hawsha dadka kale u gudbaysa ee qabo idan shaydaanka albaabka waa in aad runtii ka xirta aadan u banayn wy aadan markaana janis aadan si bilahi towfiiq eh, jasaaka allahu khayra sheekh eh, runtii eh, ma furi karno majaal kaloo su-aaleed waqtigii ayaa aada gabagabo ah salaada casarkana waa imaan doontaa dhowaan oo waa la tukanayaa marka insha allah waxaa bartanka kaga jirnaa muxaadaraadka iyagii mu'tamarkii amig yasiru walaa tucasiru wabashiru walaa tunafiruu muxaadaradii afraad ayaa noo bixi doonta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين